فيقول الناظم رحمه الله تعالى بينة ألزم لكل مدع ومنكرا ألزم يمينا تطعي كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف أد الأمان للذي قد ائتمنك قد أم أد الأمان للذي قد أمنك ولا تقل من خان فهو, فهو قد هلك وجائز أخذك مالا نستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو walow tubaacu xaamila lam yamtanic waxaan ku dhex jirnay beydkii ahaa bayinatan alzim likulli muddacin bayinadii baan sharxaynay marka inay bayinadu ka guda weyn tahay markhaatiga ayaan soo sheegnay soo sharaxnay oo ay noqon karto wax kastoo xaqa caddeeya shadriga labaad wuxuu imaamku kaga hadlay ama sheekhu kaga hadlay kii wax sheeganayay haddii caddayn laga rabo kii ku inkirsanaa ee diidanaana waxaa laga rabaa oo lagu laasiminayaa dhaar wa munkiran alzim yamiinan tuticii saa haddaad yeesha nabigaad ateecaysa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib dhaarta sida daahirka waa sida asalkuna waa sida inuu ruuxa wax lagu sheeganayo muddaca calayhiga dhaar lagu leeyahy waana cumuumka xadiidka waay laakiin sida sheekh uu tilmaamayo bacdu ahli lcilmi waxay ku qaydayaan shayga ruuxu markuu diido la dhaarinayo waxay leeyihiin waa wixii xoolo ah ama xoolo loola qasto hadday dacwadu ku saabsan tahay xoolo ama wix xoolo loola qasto sida maalan eh, muxuu ahaay rahanta iyo damaanada iyo eh, wakaalada iyo wixii la mid ah waxaan dhihi laha damaanada iyo kafaalada iyo eh, xoolo ma aha laakiin xoolaa loola qastaa oo xoolay wasiiqo u yihi marka wixii xoolaa ama xoolo looga qasto ayaa ruuxu hadduu inkiro la dhaarinayaa waxaana ay yidhaahdaan oy yidhaahdaan waa waxa dhaar waxaa gelaysa wixii ruuxu hadduu diido nukuulkiisaa lagu xukmin lahaa nukuulku waxa weeyaan waa inuu ruuxu markii dhaartii lagu yeesho uu dhaartii diido oo ka gaabsado nukuul baa la yidhahdaa marka wixii hadduu ka istaaga dhaarta istaagiddiisaasi la xugmin lahaayoo loo qaban lahaa oo xoolo iyo wixii la mida uun keliya ayaa dhaar lagu leeyahay wixii aan xoolo ahayn ama xoolo oo kale aan ahayn markaasi dhaar kaba laasimayso inkiraadda buu leeyahy macnaha culimmada qaar ka mid a marka qaydkaa geliya qaydkaas ayay gelinayaan macnaha ayib oo maalan waxa weeyaan maalan oo tusaale u noqon karaya ruuxu hadduu maalan eh, zinaysto ah, waxaan dhihi laha haddii zina lagu sheego oo uu inkiro zinadii ee eh, ma la dhaarinayo la dhihi maayo inaada zinaysanin ku dhaaro leanna hadduu ka gaabsado oo uu nukuul sameeyo oo uu ka istaago dhaarta dhaar istaagiddiisaasi looguma xukumeen inuu zinaystay sharcan mar hadday sidaas tahay hadduu dhaarashadii diido lagu ilsaamin maayo ama lagaba dalbi maayo inuu dhaarto maalan ruux baa ruux qadfay wuu qadfay yacni zinuu ku sheegay markuu qadfay oo uu xumaan ku sheegay maya wuxuu ku sheegay nin baa nin wuxuu ku sheegtay inuu qadfay ninkana iqadfay buu yidhi oo magacaygii dilay oo iga sheegay inaan zinaystay kii lagu sheeganayana wuxuu yidhi ma dhihin ah, ma dhihin mana ku sheegin mana qadfin ayb muddaca calayhiga dabcan kii in la qadfay sheegtay caddaynkeen baa la dhihi ma hayo kii lagu sheeganayay dhaaro miyaan dhahaynaa waa wixii xoolo ma ah macno xoolana ma leh saas daraaddeed dhaar laguma leh buu leeyahay dhaar laguma leh le'anno dhaarta waxay ka laasimtaa siday culimmadaasi qabaani ruuxa waxay ku laasimaysaa shayga lagu haystee lagu sheeganayo hadduu xoolo yahay ama macno xoolo leeyahay sida damaanada iyo wixii la mida ah, macnaha saas weeyaan qaydkaasi marka waa qayd bacdu ahlilcilmi ay qabaan layskuma se waafaqsanaa ayb masale kaleeto meeshaa laga doodayaayo masalada oo sheekhu uu keenay oo ah muxuu ahaayey masalada nukuulka ruuxii dhaarta lagu lahaa haddii uu dhaaro marka la yidhaahdo dabcan waa markii kii caddaynta laga rabay ee sheegtaha ah mudacigii markuu waayo caddayn waxaad ku laasiminaysaa dhaarkii wax lagu sheeganaya soo ma ayib hadduu ka istaago oo yidhahdo ma dhaaranayo maxaad samaynaya marka laba madhab bay culimmadu isugu khilaafsan yahin mid waxaa la yidhahdaa raddulyamiin dhaartii ayaa waxaa lagu celinayaa muddacigii kii wax sheeganayay ee caddaynta waayey haddii kii dhaarta lagu lahaa uu dhaartii ka gaabsado isagii baa dhaarta dib loogu soo celinaya hadduu dhaarto waa loo xukumaya marka sidaas waa madhab ay bacdu lfuqahaa qabaan culimmada qaarkood saasay qabaan qaarna waxay qabaan kan dhaarta lagu leeyahay hadduu nukuul sameeyo oo uu ka istaago dhaarashadii istaagiddiisaasaaba xaqa lagu saari oo lagu xukumi raddulyamiin looma baahnay leeyahay inaad dhaar ku celiso kii caddaynta laga rabay ee muddaciga ahaa loomama baahnaba lanna nebigu sal lay slam wuxuu yidhi alyamiinu calaa man ankar soo ma alyamiinu calaa man ankar muddaciga caddaynunbaa laga rabay waa laga waayey ninkana dhaar laga rabaa waa laga waayey xaqii waad qabtaayo bixi baa la leeyahay kii wax soo sheegtay dhaarta dib loogu celin maayo ayib sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah labada madhab meel dhexuu ka istaago wuxuu leeyahay sida sawaabka waxa weeyaan arrintaasi waxay u noqonaysaa qaadiga garta gacanta ku haya hadday ula muuqato inuu mudaciga ku celiyo oo markaa nin toosan ma ah deen iyo waxbuu ku tuhunsan yahy inuu ku celiyo hadday ula muuqato oo yidhaahdo hadduu saaxiibkaa diiday inuu dhaarto adigu dhaaro wuu leeyahay buu hadday u muuqato inuu nukuulka keliya iyo diiddada dhaarta kani uu diiday inuu xaqa bixi yidhaahdo ka kale uusan dhaarta ku celin hadday ula muuqatana lahulxaq buu leeyahay marka waa masaladu waa masale qaadiga u noqonaysu yidhi almuhim masaladaas waa masale ijtihaadiya wey oo fuqahadu ku kala aragti duwan yihiin macnaha ayib waana masale la yidhaahdo raddu اlyamiin ama alxukmu biاnnukuul labadaasaa loo kala yaqaana macna alxukmu biاnnukuul ay alimtinac can اlyamiin mise radd اlyamiin oo muddacigii lagu celiyo taasi waa masale kale waa taas waa masale kale laakiin fi اlasli waxa weeyaan muddacigu wuxuu leeyahay caddayn munkirka oo muddaca calayhiga laga wadana wuxuu leeyahay dhaartuu leeyahay sidaas asal ayib laakiin waxaan soo sheegnay waxay dhaartu laasimaysaa oo dhaarta ruuxa laga rabaa markii uusan ka hor imaanin daahir eh, xoog badan asalka hadduusan caaridin waayo yacni arrin iska muuqata oo asalkiiba ka xoog badan hadday soo baxdo dhaar looma baahnay waa la xukumi dhaar looma baahnay leanna markaa waa caddayn miaalkuna waa masaladii aan kusoo miaalinay labadii ninee mid cumaamadda watay la cararay cumaamadna madaxa ku qabay midna uu gacanta ku watay uu la cararayey mid madax qaawanna uu daba ordahayo uu ku hayo war cumaamaddayda war cumaamadayda marka la dhaarin maayo maxaa loo dhaarin waaye li'anna asalku waxa weeye hantidu ninka gacantiisa ay ku jirtaa leh asalka soo ma haddii aan taa qaban lahayn cumaamaddan waxaa yeelan lahaa ninka gacanta ku wada ee la ordaya soo ma laakiin asalkii maxaa khilaafay daahir ka xoog badan oo ah dad iscaydhsanaya midkood cumaamaddiisii madaxa uu ku qabo mid kalena gacanta uu ku sito uuna cararayo daahirkaasaa ka xoog badan asalkii wabittaali daahirkaasaa bayiina ah isagaa la qabanaya o la xukumaya marka yamiintu waxaa la qabanayaa buu leey ruuxa muddaca calayhiga la dhaarinayaa haddii ayna khilaafin yacni daahir asalkiisa uu ku fadhiyo hadduusan khilaafin daahir ka xoog badan qaydkaasuu ku xidhay masaladaasi xadiid bay leedahay masalada yacni daahirku mar buu yacni qariinada muuqata mar bay markhaati oo kale tahay markhaati oo kale tahay oo waxaa daliil u noqon kara maalan xadiidka alimaamu الnasaa-i uu soo saaray fi اlkubra iyo kayrkiiba xadiid calqamat bnu wa'il can abiihi xadiidku wuxuu leeyahay qisadiisu waa qiso cajo badan ee wuxuu leeyahay haweeney ayaa salaad subax u soo baxday xilli ay mugdi tahay salaadii subaxyadoo usoo socoto unbaa ninbaa intuu dhexda ka helay yuu kufsaday haweenaydii salaad socoso waa mugdi haweenaydii ninkii markii uu hawshiisii ka dhammaystay yaa isagiiyoon fogaaninoo malaha kaba agdhowba baa waxay yacni nin meesha marahayba intay aragtay bay iyo u qayshatay ninkii ordayaa yimid oo kii wuu cararay marka ninkiioo cararay markuu arkay gabadhiina ay u dan sheegatay wuu ka daba orday marka wuu eryaday ayagiioo isdaba ordahay oo isla tegey ayaa haddana gabadhiioo meeshii joogtaa waxaa soo maray rag kaloo kooxa kuwiina way u yeedhatay war nin baa waxaa igu sameeyey halkanuu aaday xagguu u cararay ayagiina meeshii bay ku ordeen meeshii hadday ku ordeen kii dambe ee gabadhu u qayshatay ee ninkii falka sameeyey daba ordahay kii bay gaadheenoo soo qabteen kii falka sameeyeyna waa baxsaday kaas carar kii bay soo qabteen markay soo qabteen iyadii bay u keeneen iyadu dee mugdi bay ahayd ma kala garanayn ninkanuu bay tihi ninkii igu sameeyey waxa ninkii farxumeeyeyba waa ka bayta na kuma faraxumaydina ninkaad u yeedhatay ee ninka daba ortay ee kuu soo gurmaday baan ahay maya adaa igu sameeyey bayt wax ka soconaya ma jiro waa la soo kaxeeyey ninkii nebigaa loo keenay sal alay slam nebiga markii loo keenay oo nebigu arrintii dhegaystay ragga saxaabadii waxay rasuul ilaahayow ninkan bay gabadhu sheegatay waanan soo qabannay meeshaan ka soo qabannay isagaa ku sameeyey isagii wuu doodo wuxuu idhi ma ahayne gabadhu way ii yeedhatay ninkii baan daba orday kii baan eryanahayey kii baa iga fakaday anaa la ysoo qabtay saas daraaddeed anugu ma samaynin falka rag baa meesha jooga oo ku soo qabtay meeshii oo qariino cad weeye oo meeshii cid kale laga waa isagunbaa eryadii laga soo qabtay soo ma bas nebigu wuxuu idhi qabta oo dhagax ku dila kaxeeya rajmiyaa la yidhi markii la qabtay oo lasii kaxayn rabo yaa ninkii falka sameeyey baa meesha joogay wuuba istaagayba war hadilina buui hadilina adiya war anaa sameeyey hallay dila buui anaa sameeyey ninkaasi wax ma samaynay ninkii dhibka geystay oo gabadha kufsaday aniga wayaan buui ee aniga hallay dilo markaasuu nebigu sal alay waslam gabadhiina wuxuu ku yidhi ilaahay waa kuu dembi dhaafay ninkii lasoo soo qabtay ee miskiinka ee gurmadka ahaana hadal wanaagsan buu nebigu ku yidhi sal alay slam kii yidhi hallay rajmiyana cumar baa yidhi rasuulilahi haw dee kanaan ka shaqaynoo markaa aan aan dhagax ku dilno maadaama uu toobad keenay toobaddaa wanaagsan uu toobad keenay baa isagana xaddii ka ridda iska tag bale isagana soo ma marka ninkan gabadhii meesha lagu kufsaday eriyadii laga soo qabtay gabadhiina ay tidhi wuu i kufsaday markhaati looma raadinin maxaa markhaati loogu raadin waaya ya qariino xoog badan baa meesha taala soo ma daahir xoog badan oo asalkii ka xoog badan baa meesha yaalla soo saas ma marka waa ninkii labadii cumaamadda la ordaysoo kale waay ninkii cumaamadda la ordaya kii daba ordahay qisadiisiioo kale way macnaha ayib xadiidkaasi sanadkiisa bacdu dacfi baa lagu sheegaa laakiin culamada qaarkood waa taxsiiniyaan ayib almuhim waxa weeye waxaa la cuskanayaa haddii aan daahir ka xoog badani uusan caaridin taasaan ka wadna macnaha miaalka u keena ayib miaalada sheekhu marka uu keenayo adiga cibradu waxa weeye cibradu waxa weeyaan bayino waa wax kastoo xaqa caddeeya taa haddii la waayana dhaar baa lagu leeya ruuxa kale calaa ra'yin wixii xoolo ku saabsan ra'yi kaleetana abwaabta kalena waa geli karaa culimada qaarkoodna saasay qabaan ayib masale kale inoo soo hadhay intaynaa baabka ka bixinoo aad muhim u ah oo ah khusuumaadka iyo isqabsiga seebaad ku kala saari muddaciga iyo muddaca calayhiga fiqiga dacaawaaga iyo isqabsiga iyo isku sheegashada iyo fiqul wuxuuba ka bilowdaaba marka horeba inaad fahamto labadan ruux keebaa muddaci ah keebaase muddaca calayhi ah inaad tasawur saxa suuraysataaba yayba wax ka bilowdaanba leanna markaad suuraysato keebaa muddaciya keebaase muddaca calayhi ah meeshaasay axkaamta kale ka ratimaysaa yaa caddayn lagu leeyahay yaase dhaar lagu leeyahay laakiin labadii ruux hadday meeshan kuu soo fadhiistaanoo nin walba ku yidhahda anaa wax sheeganaya ka kale la yidhahdaa anaa wax sheeganaya seed ku kala saari waa inaad haysato qaab aad ku kala garato waxay marka leeyihiin culimmadu waxaa la yidhaahdaa muddaciga man yaddaci khilaafa alasli waay asalka iyo siday arrintu u badan tahay iyo sidii la yaqaanay asal ahaan khilaafkeeda iyo wax ka gedisan ninka sheeganaya waa muddaci munkirkuna waxaa la yidhaahdaa man yuhbitu alasla sida asalka ah ee ay u badan tahay ee loo yaqaano asalkaasi ruuxa sugayee sheeganaya kaasna waxaa la yidhaahdaa muddaca calayhi baa la yidhahdaa muddaca calayh maalan mid baa sheeganaya hanti sheeganaya midna wuxuu leeyahay hantidaa ma qabo xoolahan gacantaada ku jirta anaa iskale midna wuxuu leeyahay malihid asal maxaa ah xoolaha waxaa asala ninka gacantiisa ay ku jiraan inuu leeyahay baa asal ah soo saas ma asalkaa ninka sheeganayeele war xoolahan gacantayda ku jira anaa iska leh ee asalkii sida la yaqaano sheeganaya sugayahay waa muddacaa calayh asalka wax khilaafsan ka sheeganayana waa muddaci saas way waa muddaci mar baa laga yaabaa labadooduba inay wax isla sheegtaan laakiin waxaad fiirini labada jaanib keebaa xoog badan labada jaanib kee xoog badan midka xoogga badan ayaa wuxuu yahay muddacaa calayhi jaanibka daciifka ana waa muddaci soo ma sidaas daraaddeed ayaa dhaarta waxaa lagu laasimiyey oo dhaartu ay ku laasimaysaa muxuu ahaayey ama ama yaani dhaarta la siinayaa yacni aqwa ama aljaanib alaqwa dhanka xoogga badan labadooda ee mas'alada ku xoogga badan daahirkeeda marka la fiiriyo jaanibkaasaa dhaarta iska leh jaanibka daciifka ana wuxuu leeyahay bayinaduu leeyahy bayinada ayuu leeyahay masaladaasi marka waa masalo muhim ah oo inaad kala garto eh, muxuu ahaayey eh, yani eh, sababtu waxa weeye dhaartu way ka daciifsan tahay bayinada soo ma in dhaaro lagu yidhaahdo iyo in caddayn keen lagu yidhaahdo waxaa fudud dhaarashada soo saas ma maadaama ay dhaarashadu fududdahay dhanka asal ahaan xoogga badan baa dhaartii la mariyey maadaama bayinadu ay adag tahayna dhankii markii horeba daciifka ahaabaa bayinada la mariyey soo ma wax baad sheeganaysaa cid kale uu gacantiisa ku jiraa cid baad wax ku sheeganaysaa asalkan inaadan wax lahayn waay asalku waa inaadan waxba lahayn asalku waa inaadan ruuxan waxba ku lahayn waxaa gacantiisa ku jira inuu isagu leeyahay asal ah isagaa baad ka baxsan tahay jaanibkaagu marka waa daciif mar hadduu daciif yahay waa in xujo xoog badan lagaa dalbo soo ma oo ah cadayn laakiin ruuxa asalka ku fadhiya oo wixii sheeganaya daahirkana ay u muuqato inay sidiisu saxsan tahay oo waxa gacantiisa ku jira inuu leeyahay sidii asalkana isagu ku socdo jaanibkiisaa xoog badan hadduu xoog badan yahayna waxaa lagaga kaaftoomayaa dhaarbasaa lagaga kaaftoomaya saas daraaddeed waxay yidhahdeen fuqahadu alyamiinu fii jaanibi aqwa almutadaaciyayni ah fii jaanibi aqwa almutadaaciyayni labada wax isku sheeganaya midkooda dhankooda xoogga badan bay dhaartu jirtaa dhankooda tabarta daranna bayinadaa jirta saas way macanaha ayib saasaa marka lagu kala saaraa oo lagu kala gartaa macnaha kullu amiinin yaddici radda qubil meeshaa wuxuu kaga hadlay masalada sheekhu wuxuu ka hadlay mubaahalo la yidhaah haddii maalan ay xatooyo dhacdo buu yidhah xatooyo oo dad wada jooga dhexdooda xatooya ka dhacdo kii la xadayn kii waxadayna aan la garanaynin inay isku laasimiyaan mubaahalada waxa la yidhahda almubaahala aan habaartanno haa keenii shaygan qaaday lacnad ilaahay inay ku dhacdo mubaahaladu waa saas a mubaahaladu waa saas yacni in la yidhaahdo muxuu ahay lacnat ullaahi cala almubtili mina ama lacnat ullaahi cala alsaariqi mina keennii waxaday lacnad ilahay inay ku dhacdaa laysku wada raacaya markaasaa la wada habaartamaya saasaa lagu habaartamaya mubahalaa la yidhahda masaa'isha mubaahaladu xuquuqda ma aado laakiin mubaahaladu asal ahaan waxay ku soo aroortay diinta iyo madaahibta iyo masaa'isha diiniga marka laysku khilaafo halkaasay mubaahaladu gashaa soo ma waana midda ku timi fii suurati aali cimraan soo ma marka wixii diinee laysku khilaafsan yahay bay mubaahaladu gashaa laakiin adduunyo iyo xuquuq adduunyo laysku khilaafsan yahi mubaahalo ma gasho aan isla habaartanno keennii tuug ah ma soconayso ah, ariiq kale leedahay dariiqeedu waxa weeyaan caddayn dhaar meeshaasay martaa macnaha ayib kullu amiinin amiin kasta oo yaddacii sheeganaya alradda celin sheeganaya qubila waa la aqbalaya warkiisa waa la aqbalaya ma lam yakun hadduusan ahaanin wey fii maa shay dhexdii shaygaasoo lahu isaga xadun dheefi xasala ay uga xasishay a shaygaasi hadduusan ahayn shay dhexdiisa uu dheef ka helay ayib amiinka waxaa la yidhaahdaa ruux laami yaani waxa weeyaan muxuu ahaayey la ammaanaystay amiinna waxaa la yidhaahdaa oo shareecadu u taqaanaa ruux shayga gacantiisa galay uu ku galay ama idanka shaarica ama idanka maaliga saas maanaa ama ruuxii iska lahaabaa gacantaada geliyey shaygan ama ma ahe sharcigaa gacantaada geliyey amiin baa tahay markaa amiin baa tahay amiinka bimacnaa wax weeyaan ruux la ammaanaystay baa tao wax loo dhiibtay amiin kasta waxaa gelaya marka dad aad u fara badan baa marka gelaya amiinka gelaya amiinka waxaa soo gelaya maalan agoonta xoolahooda ruuxii hayay soo ma leanna sharcigaa u dhiibay soo ma biidni shaaric buu ku qabtay wasiyigii baa la mida kii loo dardaarmay waxaa ka mida kii wax kiraystay waxaa ka mida kii wax caariyaystay waxaa ka mida wakiilkii waxaa ka mida shirkadda ninkii waday ee shariigga ahaa ama mudaaribka ahaa wahaakadaa kulli waxa ay hayaani gacantooda waxay ku gashay ama idan shaarica ah oo sharciga ah ama idan ruuxii iska lahaa soo ma marka kulli waxaa laysku yidhaahdaa umanaa baa la dhahaa kuwa iyaga umanaa amiinka marka sidaasoo kale ah ee yacani wax sidaa loogu dhiibay hadduu sheegto wixii loo dhiibtay inuu u celiyey ciddii u dhiibatay wixii waan celiyeyba hadduu soo istaago oo ruuxii lahaa baan u celiyey hadalkiisa waa la aqbali bimacnaa hadduu yidhaahdo kii uu sheegtay inuu u celiyen yidhaahdo iima celinin asagana uu yidhahdo waan celiyey a wixii waan u celiyey kanna uu soo istaagay iimuusa soo celinin kee warkiisa la qabanaya waa amiinkaa warkiisa la qabanaya ha isaga hadalkiisa la qaban laakiin hadalkiisaa la qabanayaayo garta lagu goynayaa lagama wado hadalkiisaa daliil ahaan loo raacayaae waxaan u tegi doonnaa hadalkiisaa la qaban laakiin waa la dhaarin wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf baa inoo imaan doonta laakiin hadda waxaad sii qabsataa warkiisaa la qaban goormaa warkiisa la qabanayaa shaygan ammaanada loogu dhiibay hadduusan wax dheefa ka helin hadduu dantiisa iyo maslaxatiisa ay gashay oo uu dheef ka helay oo manfaco ka helay oo maslaxatiisa uu gacanta ugu hayay markaa qawlkiisa la aqbali maayo soo ma qawlkiisa la aqbali maayo maxay noqon kartaa marka waa miaalada waxa weye maalan nin baa kuu dhiibtay ammaano kuu dhiibtay sida sheekhu ku miaaliyey maalan toban kun oo riyaal buu kuu dhiibtay markaasu wuxuu kuu yimid wakhti kadib markaasuu yidhi niyahu ammaanadaydii isii ammaanadaan kuu dhiibtay isii markaasaa wax waan kugu celiyeyba soonigii mar hore ku siiyey ayib inaad celisay caddaynken miyaan dhahayna ya maya labadooda keebaa muddaciya keebaase muddacaaliha suuradaa iyadaa kii xoolaha dhiibtay baa muddaci ah sax ma ah kii xoolaha dhiibtay inuu u dhiibay layskuma didana inuu dhiibay wuu qiray soo ma laakiin muxuu ku doodayaa waan kuu soo celiyey asalkuma inuu ba mise asalku inuusan celinin ba asal inuusan celinin ba asala soo saas ma asalku xoolihii gacantaadaa lagu ogaa inaad celisayna hadal baa ka jooga soo saas maa asalku marka waxa weye waa inuusan celinin ayib sidaa markay idinku sawiranto keebaa muddaci keebaase muddaca calayhi ya kan xoolaha waan celiyey leh baa muddaci ah soo ma waan kuu soo celiyo gacantaadaan dib ugu soo celiyey kalena waa midka odhanayana waa muddaci kalaleeyahy waa laguu soo celiyeyna muddaca caleyh buu noqonaya suuraddu hadday saas tahay marka kan waan celiyey la ammaanada soo dhaar laguma lahaadeen bayinaa lagu lahaan lahaa soo saas ma bayinaa lagu lahaan lahaa laakiin tani way ka baxaysaayo maadaama uu ammiin yahay celinna sheeganayo xoolahanna markii horeba muxsin uu ahaa qabashadooda ee uusan waxba manfacaa ku haysanin celinna uu sheeganayo warkiisaan qabanayna markhaati iyo caddayn hadduu waayo warkiisaa la qaban abcan dhaarna waa la raacin doonaa noo soo socoto insha allahu tacala saas way macnaha ayib sababtuna waxa weeye maa cala almuxsiniina min sabiil soo ma maa cala almuxsiniina min sabiil ninkani waa muxsin xoolaha waad aamintay wuu kuu qabtay wuu kuu hayay muxsin buu ahaa samafal buu ahaa samafaluu ahaa yacni waxa weye aduu kuu danaynayay hadduu kuu danaynayeyna in la yidhaahdo dhaaro maxay muxuu ahay caddayn haddaad weydo xoolihii inaad celisay ah inaad celisay haddaad caddayn weydo waa korkaagaa lagu dhaaranoo ka kalaa la dhaarinoo xoolihii waa lagugu yeelanaya maya saas way maanaa hadalkiisaa la qaban laakiin dhaar baa lala raacin doonaa sida inoo soo socoto maanaa ayb waxaa kaleeto oo muxuu ahaay e, xoojinaya labadan nin ishaysta kan xoolaha u dhiibtay saaxiibkii wuu qirsan yahay ninkani inuu aamin ahaa sooma qirsana waa qiraal dimni ah sababtu waxa weeye hadduusan qirsanayn inuu aamin yahay umuusan dhiibteen adig khaa'in xoolo maku aamini leh aad ogtaa inuu khaa'in yahay yaa maya markaad u dhiibanayso waxaa malahaagu u badan yahay inuu aamin yahay oo xoolahan ku siin doono oo kuu ilaalin doono soo saas maaha qiraalkiisaan markaa haynaa dimni ah inuu ninkani aamin ahaa hadduu aamin ahaana ammaanadii inuu ka baxay oo khayaano u baxay waa masale kale waa caddayn u baahanaysa markaa macnaha ayib waxaa miaal labaad uu ka dhigay sheekhu ruuxii xoolo badbaadiyey xooba baaba ayuu badbaadiyey markaasaa ninkii xoolaha lahaa wuxuu yidhi xoolihii uu ninkani soo badbaadiyey iima soo celinin ama qaar ka miduu ima soo celin qaar ka miduu ii soo celiyey qaarna ma soo celinin xoolo muslim inaad badbaadiso ood khatar ka badbaadiso muxsin baa tahay soo saas ma gacantaaduna waa gacan ammaano xoolaha saaad gacanta ku hayso amiin baa tahay haddaad ku dooddo xoolihii inaad celisayna warkaaga waa la aqbali haddaad markhaatiya caddayn kayrtana khayr haddii caddayn la waayana warkaagaa qabashale yani macalyamiin wey macnaha ayb wahaakada laakiin wuxuu sheekhu ku xidhay marka warkiisa la qabanayo waxa weeye maa lam yakun fii lahu xadun xasal wax uu dheef ka helay waa inuusan ahayn ah, waxyaalaha amiinka uu dheefta ka helay manfacada waa inuusan ahayn hadduu yahay waxyaalaha noocaasoo kale ah yacni qowlkiisaa la aqbalaya la dhimaya markaas waxaa lagu socodsiinayaa nidaamkii ahaa eh, nidaamkii ahaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar saas maana maal waxa weeya maalan ninbaa caariyaystay qalin buu kaa caariyaystay ama kitaab buu kaa caariyaystay ama muxuu ahaayey eh, badeecow kaa caariyaystay kii caariyaystay ayaa wuxuu sheegtay mar dambe alaabtii uu caariyaystay soo intifaacsanayay inuu celiyey kii alaabta lahaana wuxuu ihi igumuusan soo celinin marka maxaan samaynayna kan le alaabtii caariyadaa waan celiyey soo muusan intifaacsanin alaabta uu qaaday ee ruuxii lahaa idankiisa uu ku qaatay ma ruuxuu ugu danaynayey mise isagaa ku danaysanayay isagaa ku danaysanayay maadaama dantiisa iyo maslaxadiisa uu u qaaday warkiisa waan celiyey ah waxaa leenahay caddayn u keen soo saas ma hadduu caddayn waayana ninkii kaleeta ayaan leenahay dhaaro soo ma marka isagu dhaar ma leh qadiyadu marka waxay maraysaa jidkeedii caadiga ahaa muddaci iyo muddaca calayhi bay maraysaa waa goorma ammaanada gacantaada ku jirta markaadan dantaada iyo maslaxataada u haynin waay waxaan dhila uhaysa waa markaad maslaxa iyo dantaa ah ay gacantaada ugu jirta waa markaasi macnaha noqonaysaa sidaas ayib leanna laysuu kaa dari maayo inaad ku danaysato haddana hadalkaaga la qabto waxaa ka mida maalan ijaarada ah, guri buu yaad yuu kaa ijaartay ama baabuur buu kaa ijaartay eh, wakhti wakhti markuu la gaadhay gurigii ama baabuurkii ama hantidii uu kaa ijaartay oo ku soo danaysanayey ayaa waxaa tidhi war eh, muxuu ahaay dee baabuurkii ii celi baabuurkii aad iga kiraysatay ii celi markaasu wuxuu ku yidhi soonigii kuu soo celiyey maaha waaban ku siiya see wax kaa yeelniyo war maada isinina baabuurkaygii muxuu ahaay gacantaaduu ku jiray isi maya waan kuu soo celiyey qir iyo qir seed yeelaysaa marka musta'jirka wax kiraystay yaddiisu waa yaddu ammaana soo saas maa la'anna ijaarada hantidan gacantiisa gashay idanka maaligay ku gashay sidaas daraaddeed waa amiin amiin ha ahaadee maa lisaalixi nafsihi ba mise waa lisaalixi lmu'ajir lisaalixi nafsihi wa soo ma mar hadday lisaalixi nafsihi tahay ma dhahayno qowlkiisaan qaadanaynaa ee waxaan leenahay niyow baabuurkii inaad celisay caddaynkeen markhaati caddaynkeen waad weyday soo maaha ninkii aad ka kiraysatay baan dhaarinaynaa hadduu dhaarto inaadan u soo celininna waa lagugu leeyay soo ma nidaamkii yacni albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar baan markaa marinaynaa soo ma fii ma lahu xadun xasal hadday manfaco iyo dantiisa uu ammaanada u hayay wey macnaha ayb limaslaxati nafsihi hadduu ahay wey ayib lianna asal waxaa ah cadamu raddi baa asal ah alaslu cadamu raddi lianna aslu baqaa'u maa kana calaa maa kana calayhi waay qaacidadu waana u tegi doonnaa alaslu baqaa'u maa kana calaa maa kana calayh sida asalkaa shay walba sidii lagu ogaa inuu baaqi ku yahay baa asal ah soo ma sidii lagu ogaa inuu iska bedelay cidda sheeganaysahay asalkii bay ka baxsantahay soo ma marka baabuurkan gacantaadaa lagu ogaa asal inuu gacantaada ku jiray ahay ammaanadan inay gacantaada ku jiraa asal ahayd soo ma halkaasaa la ogaa adiguna aad qirsan tahay isaguna qirsanuyu laysla ogolyahay kadibaa waxaad ka dooday ku doodaysaa inuu gacantaada ka baxay oo gacantiisii uu dib ugu noqday marka asalkii baad ka baxsan tahay soo saas ma asalkii baad ka baxsan tahay ninka kule maadan ii celinin baa asalkii ku fadhiya asagaa marka wuxuu yahay mudacaa calayhi soo ma sidaas weeyaan ayb sidaasuu leeyahay marka warka murtidiisa iyo gebagabadiisa waxa weeye ee mas'aladu saddex mid bay noqotaa inaad xoolaha gacantaada xoolaha dad kale leeyihiin ee gacantaada ku jira inay gacantaada u galeen ninka xoolaha iska leh maslaxadiisiiyo dantiibay gacantaada usoo galeen oo maxdiga isagoonbaad ugu danaynaysaa taa waa suurada horo kullu amiinin yaddaci radda qubil suurada labaadi waxa weeye ruux xoolaha qibdooday oo gacantiisa ay galeen laakiin ay u galeen limaslaxati nafsihi aw lixadi nafsihi taana waataan tilmaannayoo alaabta aad caariyaysatay baan ku miaalina soo saas ma suuradda saddexaadi waxa weeye xoolahani waxay gacantaada ku galeen limaslaxati nafsika walimaslaxati almaalik labadiinnuba waa isku danaysanaysaan labadiinnuba waad isku danaysanaysaan oo miaalku muxuu noqonayaa tii aad kiraysatay oo kale soo ma tii aad kiraysatay markuu kaa kiraynayo asagana wuu ku danaysanayaa adigana waad ku danaysanaysaa suuradda saddexaadna waa taa suurada saddexaad baa muranku marka ku jira muranku taasuu ku jiraa ayadana waxaa lagu socodsiinayaa asalku waxa weeyaan xoolahani gacantaaday ku jireen halkaasaa la marina saas manaa waa in muxuu ahaay aad caddayn keento haddaad keeni weyda saaxiibkaabaa dhaaranay ayib kullu amiinin mid kastoo la aaminay oo xooluhu gacantiisa ay ku galeen ama idanka sharciga ama idanka maaliga kullu amiinin mid kastoo la aaminay kaasoo yaddacii sheeganaya aradda celin ilaa saaxibiha ruuxii iska lahaa inuu u celiyey shayga sheeganayaay qubil waa la aqbalay ay qubila buu ka wadaa macnaha shicirka dartii buu qubil u yidhi qubila waa la aqbalayaa hadalkiisa abcan maca alyamiin baa soo socota waa la dhaarin layska qaadan maayo warkiisa maa lam yakun hadduusan ahaanin waay marka la aqbalayo goormo waay maa lam yakun hadduusan ahaanin fii maa shay dhexdii shaygaasoo lahu isaga xadun dheefi xasala uu u xasilay ah. yacni fii maa xasala lahu xadun shay uu dheef ka helay oo manfaco ka helay inuu yahay mooye oo hadduu kaa yahay bimacnaa waxa weeyaan yacni la dhihi maayo qowlkiisaa la aqbalayaaye qadiyadu markaa waxay ku soconaysaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar asalkii bay ku soconaysaa marka waطliq اlqabuula fi dacwa اtalaf wakulu man yuqbalu qowluhu xalaf waaliq siidaa buu ku yidhi alqabuula aqbalidda a yani qabuul oo qabuulu qawli اlamiin saas way macnaha kii aamin la aaminay qowlkiisa aqbaliddiisa iطlaaq oo sii daa ha qaydin adoon waxba ku xidhin fii dacwa talaf baabi'id iyo halaagsamid sheegashadeeda dhexdeeda hadduu sheegto shaygii waa halaagsamay oo waa baaba'ay oo waa laxaday oo wuu dhacmay hadduu baabi'id sheeganayo qowlkiisa aqbal aqbalkaana ilaaqo waxba ha ka soo reebin saas way macanaha wa kullu man cid kasta oo yuqbalu la aqbalayo qowluhu odhaahdiisa hadalkiisa la aqbalayana xalaf waa dhaartay waa dhaaranaya way macnaha cid kastoo hadalkiisaa la aqbalayaa aan idhina hadalkiisaa la aqbalayo dhaar buu raacinaya shariga hore ee beydkii horay daba socotaa shadrigiisii hore oo waxa weeye waxaan soo sheegnay ruuxa amiinka ah hadduu yidhaahdo waan celiyey wixii la ii dhiibtay soo baydkii hore kama hadlayn tani muusan dhihin waa lai waan celiyeye wuxuba yidhiba way baaba'day alaabtaad ii dhiibatay ka hore wuxuu ku doodahay waan kuu soo celiyey kanina wuxuu ku doodayaa alaabtaad ii dhiibatay way baaba'day way halaagsantay soo ma shaygii aan kaa caariyaystay saan u isticmaalahayaybuu eber noqday ayb xoolahaad ii dhiibatay gacanteeda ku jiray gacantayda ku jiray tuug baa usoo dhacayoo wuu igaba qaatayba waa layga boobay xoog baa layga qaatay a baabuurkii aan kaa kiraystay aan kaa ijaartay baabuurkii hade wax wey meel baan dhigayoo tuug baa u yimid oo furo intuu ku furta iskala dhaqaaqay meeluu jirana ma aqaan soo ma marka waa dacwa talaf ma aha dacwa raddi marna wuxuu ku doodaya waan kuu soo celiyey marna wuxuu leeyahay way baaba'day soo ma marka hadduu ku doodayo ammiinku ku doodayo shaygani wuu baaba'ay wuu lumay wuu halaagsamay waa layga qaatay waa layga dhacay waa la xaday talafawaad soo ma sidaa hadduu ku doodayo qawlkiisa aqbal adoon waxba ka soo reebin muxuu ka wadaa waxba adoon ka soo reebin bimacnaa sawaa'an akaana dalika fima lahu xadun xasal aw kaana fii maa siwaa daalika ama ha noqdo wuxuu dheef ka helayoo dantiisa darteed gacanta ugu hayay oo maslaxatiisa uu u qaaday ama ha noqdo shay uusan maslaxa ugu jirinoo uu ugu danaynayey kii u dhiibtay adoon kala qaadin atliqilqabuula buu yidhi a sii daayo si aan ka soo reebid lahayn sheegashadiisa u aqbal labadii suura adoon kala qaadin soo ma yani aqbilhu mulaqan way manaa aliqda saasuu ka wada fii dacwa talaf waa sheegasho uu sheeganayo in ay baaba'day qowlkiisa waa la aqbalaya sawaan qabadahu lixadi maalikihi aw lixadi nafsihi aw lixadihima jamiican dhe ama isaga maslaxadiisa markii hore ha u qaado ama maslaxada ruuxa u dhiibtay ama labadooduba ha ku wada danaysteen sidii ijaaradoo kale soo ma kulli marba hadduu talaf sheeganayo ka aqbal bui warkiisa macnaa ayib miaalku waxa weeye maalan ninka loo dhiibtay ammaanada ninkii ammaanada u dhiibtay baa u yimid markaasuu yidhi niyo ammaanadaydii isii wuxuu yidhi niyo ammaanadaad ii dhiibatay way baaba'day tuug baa iga xaday qawlkiisa miyaan aqbalaynaa haah waa aqbalaynaa ayib waa aqbalaynaa hadalkiisaan qabanaynaa ma dhahayno in tuug kaa qaatay oo lagaa dhacay oo ay baaba'day markhaati u dhihi mayno caddayn u dhihi mayno soo ma waan aqbalaynaa warkiisa aan aqbal le'eh ma warkiisa intaan qaadanno um baan wax ku xukumaynaa maya yuqbalu qawluhu eh? maca alxalfi waa dhaaranaya saas daraaddeed buu dambe wuxuuna yidhi wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf oo laba suuro ah tii hore oo ah markuu sheeganayo inuu celiyey inuu celiyey isla markaana uu yahay shay aan isaga dantiisa ahayn maslaxa ayna ugu jirin xaaladdaa iyadaa waxaan nidhi yuqbalu qawluhu somayna soo dhihin xalaf waa dhaaranaya dhaar baa la socoto hadduu ku doodayo shaygii waa baaba'ayna lixadi nafsihi aw lixadi maalikihi aw lixadihimaa jamiican mid uu u qaadayba waxaan ku nidhi warkiisa aqbal laakiin maxaa la socda maca alxalf wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf saas way macanaha ayib waan dhaarinaynaa marka maalan ninkii yacni shayga caariyeeyey hadduu ku doodo ninkii caariyaystay oo alaabta caariyaystay inuu soo intifaacsado soona celiyo alaabtii way baaba'day qawlkiisaan aqbalayna liannahu amiin waa calaa ra'yin waaye calaa ra'yin waaye oo waa laisku khilaafsan yahay yadu lmustaciir hal huwa yadu amaana aw yadu damaana mustaciirka alaabta caariyaysta gacantiisu ma gacad damaanaa mise waa gacan ammaano waa masle fuqahadu isku khilaafsan yahin lakin sheekh wuxuu ku socdaa inay tahay yaddiisu yadu amaana inay tahay saasuu sheekh ku socdaa ayib maslada sidaas way macnaha ayib oo isagu wuxuu rajaxayaa caariyada inaan la damaanaynin ilaa bitacaddin aw tafriid markaan leenahay eh, hadduu sheegto inay ama shaygii lagu ammaanaystay ama loo dhiibtay inuu baaba'ay hadalkiisa aqbal oo intaad daariso hadalkiisa iyo sheegashadiisa wax ku xukun maca dhaartiisa waa haddii uusan dhicin dacati ama xadgudub keeska markaad baadho hadday soo baxdo xoolahani inay ku baaba'een isaga xadgudub ka yimid ama gaabin uu ka gaabiyey ilaalinta ama xadgudub isaga xaggiisa ka yimid bay xoolahani wax ku noqdeen cinda dalika alqawlu qawluhu la dhihi maayo markaan leenahay alqawlu qawluhu waa inuusan soo bixin tacaddi ama tafriid soo ma leanna hadduu tacaddi ama tafriid yimaado laba gooroba waa lagu xukumi waa la saari bixi baa la saas way macanaha maalan xoolihii loo dhiibtay layidhi dukaanka ii dhig meeshii la rabay inuu dhigo muusan dhigin miiskuu iska saaray tuug baa yimid oo iska qaatay war xoolahaygii isibali aan kuu dhiibtay warniyahow tuug baa qaatay buuri waxba iguma lihid oo xagee buu ka qaatay dee miiskanaan saarayoo intaan dharka kusii jeeday buu iskala dhaqaaqay intaan dukaanka alaab ka soo qabanahay ayuu la tegey marka waxaa tahay waa lagugu leeyahay sababtu maxay tahay sababtu wax weeye waxaad tahay mufarid baa tahay ilaalintii xoolahaad ka gaabisay gaabintaadii baana keentay xoolahan inay dhacmaan maqaadiir uun kugu habsatay oo awooddaada ka baxsan ma mar hadday sidaas tahay waa lagugu leeyay bixi baa la leeyahy war kaga bax saas way macanaha laakiin markaan leenahay warkiisa ha la aqbalo hadduu sheegto xoolahani inay ku baaba'een arrin daahir ah oo la ogsoon yahay oon qarsoomi karin yay xoolahani ku baaba'een hadduu sheeganayo waa in markaa caddayn loo helo maalan wuxuu yidhi niyoo roobab xoog badan baa da'ay oo hantidii daad baa qaaday roobab xoog badan inay magaalada ka da'eenoo daadkii uu wax qaaday ma wax qarsoonaan karaa waa inuu sugo inuu daad wax inuu magaalada roobabkaasi ka da'eenoo daadadkaasi wax qaadeen xataa wuxuu isagu hayey inay ku jireen iyo in kaleeta ha dambayso laakiin in uu sugo inay daadadkaasi jiraan soo saas maa leanna wax qarsoomi kara maaha soo maha marka sabab daahira oon qarsoomi karin oo taqriiban caam ah hadduu sheegto inay xooluhu ku halaagsameen sababkaa ihbaatin buu uga baahanya sabab qarsoomi kara hadduu sheego inay xooluhu ku halaagsameenna marka alqawlu qawluhu maca alyamiin saas way marka sababka daahirka ah, inuusan caaridin ayaa laga maarmaan ayib wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf umanada cid kastoo la aaminay dhaar baa ku laasimaysaa ee qowlkiisa keliya laguma kaaftoomayo maxaa yaele cid qowlkiisa ay burhaan tahay ma jirto cid qoolkiisu ay burhaan tahay ma jirto marka kuwa aan nidhi hadalkiisa waa la cuskanayaa macnaa waa dhaarinaynaa waa dhaarinaynaa ayib mas'alaa jirta laga soo reebo qaacidada iyada ah qaacidada dhahaysa muxuu ahaayey ruuxa wax sheeganaya ayaa lagu leeyahay caddaynta lagu leeyahay ka lagu sheeganayana dhaar baa laga rabaa waxaa khilaaftay masalada la yidhaahdo qasaamada alqasaama qasaamadu waa dil dhacay dad baa lagu tuhmay qaraa-inna waa jirtaa lowth bay dhahaan fuqahadu lowth qaraa waa jirtaa yacni waxoogaa muujinaysa inay suuroobi karta dilkaasi inay dadkani leeyihiin maalan nin baa xaafad lagu dilay xaafadda dad kooban baa deggan isagoo maydaa meesha lagu arka oo nabar ku yaalloo la dilay xaafaddan iyo ninkan dadku ka dhashay ama laftiisana cadaawad baa ka dhexaysay waana dad koobanoo xaafad degganoo la yaqaano ninkii dadkii laga dilay ninkan la dilay dadkii uu ka dhashay baa yimid oo waxay yidhaahdeen xaafadiinnan kuwiinna reerkiinnan meeshan degan baanu idiin haysanaa dhiiggii qasaamaa la yidhahda waa ruux aan la ogayn exactly ruuxii dilay xaqiiqo looma hayo laakiin dad baa lagu tuunsan yahay dadka lagu tuunsan way ka suurowdaan qariino iyo calaamaadna waa la hayaa ilaa xad aan caddayn gaadhsiisnayn waxaa la yidhahdaa qasaamaa la yidhahda ta noocaasoo kale ah asalku waxay ahayd in dhaarta lagu yeesho waxaan ujeedaa in caddaynta laga raadiyo eh, kuwa wax sheeganaya dhiigga sheeganaya soo ma markhaati keena in la yidhahday ahayd kuwan dhiigga lagu sheeganayana in la yidhaahdo dhaarta in la yidhaahdo laakiin nebigu wuxuu xukumay cagsa daalika soo ma ma dhaaranaysaan dhiiggii saaxiibkiinna ma mudanaysaan buu ku yidhi soo ma ninkii saxaabiga aha ee lagu dilay khaybar yaa dhaarti laga dalbay qoladii dhiigga sheeganaysa dhaarta buu dhiiggiina yeesha dhaarta dhiiggiina yeesha daahirka waxaad mooddaa marka dhaartii waxaa lagu xukumay muddacigii soo saas maa xadiiskuna muxuu ahaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar qoladii wax sheeganaysay baa hadda dhaarta la saaray saas daraaddeed baa fuqahada qaarkood waxay yidhahdeen xadiidkani waa khilaafu اlasli sidaas daraaddeed way ka tageen ku camalfalkiisa qaarna wayba dureenba oo qaacidadii asalkayd buu khilaafsan yahay bay dheheen wasawaabu waxa weeye xadiidku sida ibnualqayim iyo kayrka ay taqriirinayaan xadiidku asalkiibuu ku socdaaye ma khilaafin qaacidadii asalka ahayd see buu ugu socdaa soo maynaan dhihin dhaarta waxaa laga rabaa oo lagu leeyahay labada jaanibee wax sheeganaya dhanka xoogga badan baa dhaaranaya soo saa dhihin ayib labadan ruuxee wax isku sheeganaya midna dhiig lagu sheeganayo midna uu leeyahay dhiiggan ma qabo keebaa dhankiisu xoog badan yahay ka sheeganayaa dhankiisu xoog badan yahay see u xoog badan yahay li'anna qaraa'in baa taalla cadaawad baa jirtay xaafaddiinna dhexeeda baa ninkan laga helay inaad idinku disheen baa loo badinayaa lawth iyo qaraa'in baa jira mar hadday qaraa'in jirto ka wax sheeganaya dhankiisa xoog badan isagaa dhaartii la saaray soo saas ma sidaas daraaddeed mas'aladu kama baxsana asalkii ahaa dhaarta waxaa lagu yeelanayaa cidda dhankiisu xoog badan yahay dhankiisu kaasaana mudaca calayhiya markaa oo halkaasaa la marinaya macnaha ayib masaladaasaa jirta oo masalatu alqasaama la yidhaahdaa oo caanay ku tahay fuqahada iyo culimada agtooda ayb waaliq siidaa buu ku yidhi oo waxba ha ka soo reebin alqabuula aqbalidda amiinka hadalkiisa la aqbalo waxba ha ka soo reebine siidaa fii dacwa talaf halaagsamid iyo baabi'id sheegashadeeda uu ammiinku sheeganayo aqbalidda aad hadalkiisa aqbalayso masalada iyada waxba ha ka soo reebin ayb wa kullu man cid kasta oo yuqbalu la aqbalayo qowluhu hadalkiisa xalaf waa dhaaranayaa waa inuu dhaarto wey macnaha kadibna e, la xukumo oo dhaartiisaa wax loogu xukumo marka adiga masalada e, u baahan tahay inaan fahanno wax weeye ama u baahan inaan fahanno adiga labada jaanib dhanka xoogga badan mar walba muxuu ahay dhaarta sii dhanka xooga badan e, sida hadda maalan masaladii qasaamadoo kale masaladii aan soo marnay oo kale maalan labadii ruuxee isqabay ee gurigu ka dhexeeyey ee isfuray ee alaabtii guriga isku qabsaday ninkii wuxuu sheeganayaa wixii dumarku lahaan jireen ayadiina waxay sheeganaysaa waxay inta badan raggu leeyahay soo ma ama isagii baa wuxuu sheeganayaa wax iyada gacanteeda ku jira laakiin inta badan wuxuu raggu lahaan jiraya soo ma labiskii ragga oo kale ayay tidhi anaa iska leh oo walaalkay baa guriga soo dhigtay naamahee waa dharkaygii qamiisyadaydii iyo muxuua ah, shaatiya saraawiishaydii waa waa la isku qabsaday ayaday gacantiisa gacanteeda ku jirtaa asaguna waa sheeganaya iyaduna waa inkiraysa yaa dhaarta iska leh ya horta yaa muddaci ah ya isagaa muddaci ah ayaduna waa muddaca calayh koodee dhaarta lagu leehy isagaa dhaarta lagu leehy maxaa yeelay dhankiisaa xoog badan maxaa xoojiyey qariinadaa xoojisay soo ma qariinadaa dhankiisa xoogga siisay xataa mudaciba ha ahaadee maadaama qariino ay jirto dhankiisa xoojinaysa isagaa dhaarta iska leh soo ma wahaakada marka adiga waxaa la doonayaa inaad tasawurto marka horeba ood hesho labada jaanib labadan ruuxee wax isku sheeganaya keebaa jaanibkiisu xoog badan yahay si aad u garato keebaa dhaar leh keebaase caddayn laga rabaa saas daraaddeed baa waxaa khalad weyn ah abwaabta qadaaga iyo khusuumaadka kala saaridooda dad aan aqoon fiqiya lahayn in loo dhiibo waa halaag weyn soo ma shakina ma laha hadduusan aqoon fiican fiqiga u lahayn inuu khalad badan dardarayo waana musiibo weyn waay waana meesha shareecadu tidhi hadduuba isagoon aqoon lahayn qadaaga galo iyo wax kala xukmidda laba goraba waa ahlu naar xadiiska nebiga sal ly sl alqudaatu alaa soomayn laba goraba waa ahlu naar leanna wuxuusan ehelu ahayn buu qoorta la galay ehelu ahayn masaladu marka masale sahlan maa ayib addi lamaana liladii qad amanaka walaa takun man khana fahuwa qad halak meesha sheekhu wuxuu muujinayaa waxyaalaha dadka lagu dhaariyo waa wixii xuquuqda aadamaha dhex maraysaa ama wixii xaq ilaah ee ruuxa laguma dhaariyo oo maalan ruuxii muxuu ahaayey xuquuqda isagii ilaahay ka dhaxaysa warsekadii ma bixise waan bixiyey inaad bixisay dhaaro la dhihi maayo soo ma laakiin hadduu yidhaahdo hebel baan u dhiibay oo dawladda ka socday ama nidaamka ka socday hebelkiina uu ku inkiro markaa way ka gedisantahay farqun bayna ataqyiid walilaaq meeshuu sheekhu leeyahy waa hadduu yidhaahdo waan bixiyey la dhaarin maayo hadduuse yidhaahdo hebel baan u dhiibay hebelkiina ku inkiro masale khusuumo gashay soomaa markaa saas way macanaha ninkii baa la qabtay salaaddii ma tukanin baa la yidhi salaadla'aan baa lagu haysta wuxuu uhi war waan tukaday waana tukadaa salaaddiina waan tukaday inaadan tukanin dhaaro maa la dhihi oo maxaa kaa gale adiga adiga wixii daahiree bannaanka u soo baxa baad leedahay inaad qabato inaad inkirto oo haddaad awood leedahayna awood ku inkirto haddaadan awood lahaynna aad carabka iyo qalbiga ka inkirto waa wixii bannaanka u soo baxa laakiin faaqidaad iyo maraamarid iyo raadin iyo muxuu ahaay qojoqojayntaasi maya wixii bannaanka yimaada meesheeda laakiin inaad tidhahdo inaad tukatay dhaaro haddii kale waa lagu karbaashahaya ma soconayso abti xaq ilahay way udaa dadka hadday bannaanka u soo la ogaado inuusan tukanin meesheeda wa masaladaasi marka waxa weeyaan waa xuquuqda bini aadamka waxa ijraanka la marinayo saasuu sheekhu tilmaamaya addi guda buu ku yidhi ama gud alamaana ammaanada gud liladii kii u guda qad ammanaka ku aaminay walaa takun hana khayaanin man khaana cidda khayaantay ha khayaamin cidda ku khayaantay maxaa yeelay fa huwa kaasi qad halaka waa halaagsameeyey ah, yacni qaacidadani waxay tilmaamaysaa waxaa waajib kuga ciddii ku aamintay inaad ammaanadii u gudato ammaanadaasi ama wadiica ha noqoto ama caariye ha noqoto ama ijaaro ha noqoto noocay doon ha noqoto ayib xataa iskaba dhaafe haddii hadal lagugu aamino oo sir laguu dhiibto hadal ah ciddii kugu aamintay u hay ha ka faafinna saas macnaha in allaha ya'murukum an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha wa wixii laguu dhiibtay ciddii kuu dhiibatay gacanta ka saar ayib sheekhu meeshaa wuxuu keenay yacni masale dadku hadda aada ugu badan yihiin oo faa'iido badan inoo leh wuxuu leeyahay hadduu ninku yidhaahdo maalan meel baad u socotaa safar baa tahay warniyow salaan iga gaadhsii hebel buu ku yidhi waayahay baa tidhi waan kaa gaadhsiinaya waxaa laazim kuga waajib kuga inaad salaantaa gudbiso laanna waa ammaano aad qaadday soo ma ammaano aad qaadday wey salaantaa waan kaa gaadhsiin baa tidhi haddaad gaadhsiin weydo khaain baa tahay soo ma haddaadan gaadhsiin rabin marka hore waxaa tidha warnin culayska hay saarin laakiin waxaa aada fudud inaan idhaahno waaya soo maha hadhowna anteenna ka qabsanno addi alamaana liladii qad ammanak ruuxani waxbuu kugu aaminay ammaanada gudo haddii kalena marka horeba ka cudur dahan saas daraaddeed waxaan habboonayn buu sheekhu yidhi marmarka qaarkood wuxuu ku leeyahay Eh, muxuu ahaay warniyow muxuu ahaay waad socotaa war dadkii ugu salaan buu kuleeyahay ah, war dadkii ugu salaan ama wuxuu ku leeyahay reer nairobi ugu salaan salaan iga gaadhsiiye aduna waxaa tidhi waaya hadde waxa weeye waa inaad reer nairobi oo dhan ku salaanto oo ruuxaad barto aad tidhaa war hebel baa idin soo salaamahay ammaanadaad qaaditaa iyadaa ha yeelin a ah, soo ma garan wuxuu hadduu wax xadidan yahayna ciddii xadidnayd gaadhsii hadduu wax caama yahayna haba qaadinba mas-uuliyad iyo xil aad qaadi karta maba ehe marka horeba muxuu ahaayey waxaa ka fiican buu yidhi inaad inuu yidhaahdo eh, ciddii ikaa warsata niyaw igu salaan ah, ciddii ikaa warsatoo muxuu ahaay wax iga kaa weydiisa wuu idin soo salaamay wuuna fiicnaa ku dheh markaasi way ka fududahay soo maa war hebel ka warran uu ninkii ku yidhaha war wuu fiicnaa wuuna ku soo salaamahayay dheh laakiin waxaadan qaadi karin ha qaadin si fudud bay baashu kuu geli marka addi alamaana liladii qad ammanak wuxuu noqon karaa hanti xooluu noqon karaa sir buu noqon karaa hadal buu noqon karaa wahaakada ciddii ku aamintay ammaanadeeda u guda way maanaa ayib baydka hore qaybtaasuu ka hadlaya oo ciddii wax kuu dhiibatay sidiisa ugu gudo baydka shari waxaan dhihi lahaa shadriga hore macnahaas wey shadriga labaadna wuxuu ka hadlayaa ee kaba soo qaad ruux baad ku khayaamay waad aamintay waxbaad u dhiibatay hadal baad ku siraysatay xoolaad ku aamintay wuu ku khayaamay aduguna mar dambaad jaanis u heshay inaad khayaanto ha khayaamin khayaanaha kaga aargoosanin walaa taqun man khaana ay man khaana ka waa ciddii ku khayaantay ha khayaamin maalan kaba soo qaad waxbaad u dhiibatay hanti baad u dhiibatay ani hantidan yahay baa hantidii markaad ka soo raasraasatay buu xoolihii kaa inkiray waxba maada ii dhibanin bu qajajac hadhowna wuuba dhaartayba inuusan ii dhiibanin buu kitaab baa allaha gooyey hadda bannaankaagaad mari maxaad sheegi waad isaga tegi soo ma waa dambe waadna hubtaa inuu xoolahaagii qaatayna waad hubtaa soo ma adiga shi jiro been dhaara inuu marayna waad hubtaa waadan buu isagina intuu ishalmaamay buu xoolo kuu dhiibtay soo ma niyo xoolahan iyahay buu ku yidhi xoolihii baad jaanis u heshay hadhow buu kaa soo wuxuu ku yidhi war xoolahan kuu dhiibtay isi waxba kuuma hayaa tiri waxna maad ii dhiiban adiga maxaad wadataa marka ya tilka bitilka taydii baan kaaga goosanayaa waay xoolahaygi baan anugu daba joogaa laakiin dariiqaad ku qaadanaysa waa dariiqee ya waa khayaano soo ma marka hadduu ku khayaamay ha khayaamin khayaano khayaano laguma gudo laba mid inaad dariiq saxa ah waxaagii uu kaa khayaamay kaga hesho haddaad kaga heli weydo aakhare u daa a maanta maalin ay ka fiican tahay baad heliy kaaga fiican tahay baad heliy faraha ka qad sideedaa ku daa laakiin khayaano khayaano ha ku waajihin ha kaga hortegin waa kii allah tabaaraka wa tacaala nabigiisa ku yidhi waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin kuwa heshiis iyo ballan idinka dhexeeya haddaad ka baqdo inay ku khayaamaan ballantoodii si aad u simantihiin ugu tuur baa la yidhi ha khayaamin khayaanadana tartan ha kula gelin khayaanana ha ysaga celinin oo hadday ku khayaamayaan khayaanaha ku waajihi laakiin maxaad samayn uga bax waxaad tidhaahdaa war niman yahow ballantii inaga dhaxaysay ha ku tashanina markaad caddaysana muxuu ahaay tilaabadaad rabtaqaad markaas maxaa yeeley ilaahay dadka wax khaa'ima ma jecla soo ma marka masaladu waxay ku salaysan tahay xadiidkii saxiixa ahaa ee abu daawuud iyo ay soo saareen tirmidi hayrkii min xadiidi abi hurayra oo nebigu uhi sal lla lay slam addi alamaanata ilaa man i'tamanaka walaa takun man khaanaka ammaanada waxaad u guddaa ciddii ku aamintay cidda ku khayaantana ha khayaamin haddaad heshana khayr haddii kalena ilaahay u daa tabaaraka wa tacaala sidaas way macnaha yacni waxaa la diidan yahay khayaanadu baab fiican maaha xataa eh, cidda ku khayaantay gaalba ha ahaaba laakiin adiga dariiqdaad kula mucaamaloonaysa khayaanayayna noqonin ah, haddaad xaqaaga ku hesho dariiq saxana okay haddii kalena u daaway macnaha ilahay u daa tabaaraka wa tacala wajaa'izun addi gudo buu ku yidhi alamaana ammaanada gudo liladii kii u gudo qad ammanaka ku aaminay walaa takun hana khayaamin man khaana cidda ku khayaantay ha khayaamin maxaa yeelay fa huwa isagu qad halaka waa halaagsamay oo waa khasaaray wey leannu adigana ajir baad leedahay isaguna dembi buu leeyahy marka dembiga hala gelin hala halaagsaminoo balaayadaasi hala qasanin wey macnaha wajaa-izun akhduka maalan ustuxiq sharcan walow siran kadayfin fahuwa xaq masaladaa horay daba joogtaa waana iska fududihi habeedkani wajaa waxaa bannaan akhduka qaadashadaada maalan xoolo inaad qaadataa bannaan xoolahaasoo ustuxiqa la mutay sharcan sharci ahaan lagu mutay walow siran si qarsoodiba ha noqote eh ka dayfin mihaalku waa marti oo kale ka dayfin sidii marti oo kale fa huwa isagu xaqun xaq weeye ayib mas'aladii hore oo ahayd ciddii ku khayaanta ha khayaamin hoosna waxaa uga qaadanin soo ma baa waxaa laga soo reebay xaqa aad ruuxan ku sheeganayso eed ka qaadanayso hadduu yahay xaq sharcigu ku siiyey ee mucaamalo idin dhex martay aan ku imaanin waxna waa xuquuq shareecadu ay kaa siisayoo ruuxan kuu saartay oo iska cad waxna waa xaq ku yimid mucaamalo idin dhex martay wixii mucaamalee idin dhex maray xaqa ku yimaada addi lamaana man i'tamanaka waay laga soo reeba waxba laakiin xaqa aad ka rabteed ka qaadanaysa hadduu yahay xaq shareecadu kuu sugtay ka qaado xataa si baa ha noqotee kaasi waa xaq si qarsoodi baa ha noqotee ka qaada xaqaha saas macnaha wuxuu miiaal uga dhigay sheekhu sidii marti oo kaleeta way ruux baa ku soo martiyey ruuxun baa ku soo martiyey warniyo marti baan ku martigeli buu ku yidhi markaasaa waxaa tidhi niyo diyaaruma inaan ku martigeliyo ah, magaalada iska celi waa kaas magaalada inaan ka gelinayo ama waxaa tidhi warniyo meehe muxuu ahaayey kuma martigelinaye laakiin masaajidkaan ku geynaya masaajidka tag meelahaasaa martida iyoiyo dadka baahan iyo laga saaciideeyaye masaajidka aad masaajidkii buu kusoo kaxey masaajidku keena musa martigelin waa iska soo noqday mar dambe isagoo warwareegahayoo gaajaysan ayuu wuxuu helay ninkii martigeliyada u diiday xoole uu leeyahay buu helay raashiinkiisa ama adrhigkiisa ama digaag uu leeyahay buu meelaha ka helay kiina kama warhayo wuu qashay wuu noolaaday wuu ka dhergay khalaas wixii u soo hadhayna wuu u celiyey waa bannaanta xataa qarsoomiba uga qaado sababtu maxay tahay xaqan uu kuu diiday kuma imaamnin mucaamalo idin dhex martaye waa xaq shareecadu kuu saartay soo saas maaha iskana cad hadduu xaqii shareecadu saartay eed adugu kulahayd uu diido markaasi si alla saaad uga qaadan kartaad uga qaadan walow qarsoodiba ha noqotee walow qarsoodiba ha noqotee masalada hadhay waxa weeye inaad isweydiiso oo martigeliyadu ma laazim baa jawaabtu waa haa xadiidka fii saxiixayn min xadiidi cuqbat bni caamir ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alay waslam haddii aad dad u tagtaan ood martidaan oo wax idinku habboon ay idinku martigeliyaan aqbala hadday idin martigelin waayaanna martigeliyadiinna ka qaata buu nebigu sal lay slam hadday idin martigelin idinka seexdaan ka qaata haddaad xoog badan tahayna xoog kaga qaado ha baryin adare martigelin hadduu ku martigelin waayo geela maal soo ma shardi inaysan fitno weyn ka dhalanayn oo isdil iyo dhiig iyo ayna ka imaanayn hadduud ogtahay inuu kaa baqahay baqdintaa bannaanka ha kaaga maro intaad martigelyadaad ka qaato ka dhaqaaq soo ma haddaad hoos uga qaadan kartana hoos uga qaado waa xaq haabit bisharci waa soo ma xaqa noocaasoo kaleeta ah kaasi marka waa laga soo reebiyo asaga saasaad ku qaadan ayib haddiise laakiin ay dhibaato ka weyn ka dhalanayso oo martigeliye iyo waxoogaa uun aad ku seexataad rabtay dhiigba daadan doono haddaad isugu dhowaato hadde markaa waynu soo marnayoo dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix mafsada ha keenin marka soo ma dhib weyn ha keenin taasi masaladaas maanaa ayib waxaa masalada la mida buu sheekhu leeyahy oo iyadana miaal u noqon karta ninka reerkiisa xaaskiisu iyo carruurtiisu nafaqiya biil bay ku leeyihiin soo ma nafaqada iyo biilka ay ku leeyihiin ma shay shareecadu saartay oo iska cadbaa mise waa shay mucaamalo ku yimi shareecadaa saartay soo ma mar hadday shareecadu saarto xaqiina uu gudan waayo ilmihiisa iyo xaaskiisu si qarsoodiyay kaga qaadan karaan soo ma jeebkiisa ha ka xaddo soo jeebkiisa ha kala baxdo akawnkiisa ha kala baxdo si alla sile biilkeeda uga qaadan karta ha uga qaadato carruurtii sidoo kale wahaakada leanna waa xaq sharcigu sugoo iska cad hadduu ninkani bixin waayana walow siranba ha noqote waa laga qaadanaya xadiid khaasay masalada masalada iyada oo waxaa daliilu ah xadiidkii gabadhii la dhihi jiray hinda bintu cutba soo maah ee nebiga u timi sal alay waslam ee dhihi jirta yaa rasuul allah ina abaa sufyaana rajulun shaxiixun laa yucطiinii maa yakfiinii wa waladii bay tiri rasuulka ilaahayo ninkayga abuu sufyaan waa nin bakhayla bay tiri oo gacan adag aniga carruurtayda wax nagu filanna nama siiyo a baasha waa waa nugu waa nugu gacan adagya waa nugu xidhiidhiya markaasaa waxay tidhi ee xoolihiisa inaan ka qaato idan la'aantiisa ma dembi baa iga soo gaadhaya markaasaa nebigu wuxu uhi sl lla alay waslam khudii min maalihi maa yakfiiki wa waladaki bilmacruuf wax adiga ilmahaaga idinku filan xoolihiisa ka qaado laakiin bilmacruufi sida muctaadkee la yaqaano curfigii soo ma sida muctaadka ahe adigii carruurtaadoo kaleeto loo biilo isaga ragga la mustawahana biilka ay u bixiyaan sidaasoo kale ka qaado maxaa la diidan yahay marka iyadoo lafteeda xoolihii inay iska urursato ma aha soo ma inay xoolihii iska urursato oy ku fataasho oo isaga faakihaysato maaha bilmacruuf wixii biil iyo masruuf ahaa umbaa layidhi intaa ka qaadaan marka isla masaladaas wa soo ma waa xaq sharcan ku sugnaaday qarsoodi iyo xog hadday awood heli karto si kale looga soo saari waayo maxkamad iyo dawlad intay u isticmaashay xoog kaga qaadatan way heli karta qarsoodi hadday kaga qaadatana way heli karta kula dalika waa min hada albaab wey maana ayib wajaa'izun akhduka maalan ustuxiq saasaa laga wadaa laakiin hadday tahay e, xaqan waxaad ku mudatay mucaamalo idin dhex martay hadday tahay maya soo ma maya sidataan hadda soo sheegayn oo kaleeto ammaanaad u dhiibatay wuu kaa inkiray miyaad ka xadi kartaa soo hadda maanna soo diidin maya alaab buu kaa ijaartay wuu kaa inkiray xoog yacni sir ugama qaadan karti qarsoodi kagama qaadan karti waataan hadda soo sheegnaha khayaami soo ma laakiin wixii sharcigu kuu sugay waa waxa laga hadlayo oo waajib sharcigu uu ruuxan kuu saaray aadna ka weyday saasaa laga hadlaya macnaha ayib waa jaa waxa mid bannaan wey akhduka qaadashadaadaa bannaan maalan xoolo aad qaadato maalkaasoo istuxiqa la mutay sharcan sharci ahaan lagu mutay oo shareecadu ay ku siisay adaa mutay shareecadaana ku mudsiisay oo ku siisay ee mucaamalo kuma imaan walow siran qarsoodiba aad ku qaadatide walow siran si qarsoodiiba aad ku qaadatide ka dayfin weeye marti oo kaleba wey dadkii martida ahaa ee laga seexday oo kaleetaba wey waxoodii si qarsoodiay ku qaadan karaan fa huwa kaasi xaqun xaq wey kaasoo kaleeto inaad ku qaadato si qarsoodiya ku qaadato dariiq kale haddaad weydo kaasi waa xaq oo hadal kama joogo wey macnaha yani wuxuu sheekhu yani waxa weeye uu leeyahay maalan haddii odaygu uu ilmaha biilkoodii ka gaabiyo wiil uu dhalayna uu booskiisii galo oo isaga xoolo uu leeyahay ilmihii uu ka biilo odaygiiyo xoololana ilmaha biilkoodii iyo masruufkoodii waa laga soo saari waaye wiiluu dhalayoo xoolo leh baa booskii galayoo ilmihii masruufaya odaygiina xoolihii laga soo saari waaye ma u bannaan tahay wiilkiisaa wixii uu caruurta siinayay odayga inuu si qarsoodiya uga qaato soo masladu tii un maaha haa waay soo ma leanna xaqani waa xaq cad shareecaduna saartay laga soo saari waaye ninkii ka bixiyeyna si siru uga qaadan karaa dabcan wixii awood iyo nidaam iyo dawlad iyo maxkamad iyo iyadoo warkeeda iska badaa masaladan ka hadlayna waxa weeye adiga tabartaada iyo yani muxuu ahay qarsoodidaa iyo farsamadaada ma isticmaali kartaa jawaabtu waha laakiin quyuuddaa iyo shuruudaasay leedahay wixii ka baxsan addi lamaana liladii qad amanak walaa takun man khana fahuwa qad halak waa wixii mucaamalaadka bini aadamka dhex maray ku yimaado xuquuqa ayagu halkaasay marayaan ama masaladani waa laga soo reebayaa oo qaacidaday mustatnaad ka tahay hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi